بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waa istiiryaha islaamiga ah ee sharma arke oo ku yaala magaalada boosaaso gaar ahaanna soonaha masjidka alrawda oo idiin soo gudbinaya muxaadaro cinwaankeedu yahay altamyiiz bayna xarbi alfitna waalxarbi almashruuca kala saarid dagaalka fitnada ah iyo dagaalka sharciga waafaqsan waxaana soo jeedinayaa fadiilatu shaykh cabdulqaadir mu'min Thank you. Thank you. jiro Thank you. disculpa que Thank you. Thank you. ilaahay ha ka abaalmariyo sheekha muxaadarada qiimaha iyo qaayaha badan ee uu inoo soo jeediyey innagana allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu inaga yeelo kuwa hadalka dhagaysta kiisa wanaagsanna qaata haddaba habaynta diyaarinta iyo duubista cajladahan waxaa iska leh istiiryaha islaamiga ah ee sharmaarke ama tasjiilaad sharmaarka alislaamiya oo ku yaalla magaalada boosaaso gaar ahaanna soonaha masjidka alrowda ama waxaad kala soo xidhiidri kartaa teleefoonnada kale ah siddeetan iyo labo toddobaatan iyo kow eber saddex oo laga horraysiinayo furaha oo ah eber eber laba shan laba shan ama mobile numberka toddobaatan iyo labo sagaashan iyo kow lixdan iyo shan ama toddobaatan iyo labo labiyo toban lixdan iyo sideed oo furahoodu yahay eber eber labo shan labo sagaal eber wsalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh